بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المستثنى بإلا المستثنى waa la soo reebaha biilaa lagu soo reebayo cashirka aynu maanta qaadan doonno biidni illaahi tacaala wuxuu ka bilaabmayaa bogga laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan iyo cashirka mustahnaha ah ama la soo reebaha ah haddaba mustahne markaynu ka hadlayno mustahna waa la soo reebe waxaa la yidhaahdaa arkaantiisu afar bay ahayd laakiin mid ka mida ayaa la waayey la soo reebe waa ka wax soo reebaya iyo laga soo reebe waa ka wax laga soo reebayo iyo lagu soo reebe waa ka wax lagu soo reebayo iyo soo reebe oo qofka soo reebaya waa la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe soo reebe eeg afartaa rugni baa lagama maarmaana la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe soo reebe soo reebuu haddaba lafdi ma leh ereyga mustahnin marka la leeyahay hadalkan lagu hadlayo ee istinuhu uu ku jiro soo reebuhu waxba kuma leh waxaan odhanayaa maala jaaa alqowmu ilaa caliyan baan odhan jaaa alqowmu qoomkii wuu yimid ilaa caliyan cali mooyaane ayaa lasoo soo reeba ah jaaa alqowmu ilaa caliyan markaan idhaa la soo reebuhu waa kee waa caliga yaa laga soo reeba ah jaaa alqowmu ilaa caliyan markaan idhaa qoomka yaa lagu soo reeba ereyga la isticmaalay ee wax lagu soo reebayna waa ayo jaaa alqowmu ilaa caliyan markaan idhaa ilaa soo reebuhu waa ayo ka mustahnin aynu odhan lahayn soo reebuhu lafdi meesha kuma leh oo soo reebihii lafdi jira oo aan arkayno ma jiro soo reebaha xaggiisa almustathnaa mustathnaa almustathnaa biilaa ilaa ka lagu soo reebay ayaynu arkaynaa walmustathnaa ka la soo reebo biilaa lagu soo reebo min kalaamin waxaan haddaan doonno odhan karnaa walmustathnaa weeyi walmustathnaa kii la soo reebay weeyi biilaa lagu soo reebay min kalaamin kalaam laga soo reebay kalaamka oo taamin taam ah oo dhammaystiran kalaamka oo muujabin muujab ah naxw sharibuu minhu ilaa qaliilan minhum oo kaleba weeye haddaba haddii kalaam mustanaha lasoo reebo lagana soo reebo kalaam taam muujaba ah taam muujaba taamka waxaa loo yaqaanaa mustathnaa minhugu markuu sheegan yahay muujabna waxaa loo yaqaanaa nafyi iyo wax shabahay markuuna hadalka gelin taam muujab ah ayuu kalaamku sidaa noqonayaa taam muujab ah taam maxaynu nidhi taam waa marka mustathnaa minhugu sheegan yaheen la xadfin muujabna waa markuuna nafyigelin halkaa muujab aynu leenahay muhbatna waa loo yaqaanaa muhbat ama waxaynu ka dhigi mid cadfan oo xaggii hore ku cadfan ama mubtade ayaynu ka dhigi khabarkiisii la xadfay walmustathnaa lasoo reebaha biilaa lagu soo reebo min kalaamin kalaam laga soo reebo kalaamka oo taamin dhammaystiran kalaamka oo muujabin muujaba oo la sugay naxwu fasharibuu minhu way cabbeen ama way ka cabbeen ilaa qaliilan in yar oo minhum iyaga ka tirsan mooyaane fa in fuqida haddii la waayo aliijaabu iijaabka haddii la waayo oo hadalka nefyi galo tarajaxa waxaa xoog badnaanaya albedelu bedel baa xoog badnaanaya laba weji bannaan in la nasbiyo oo istine lagu nasbiyo iyo in bedel la icraabo labadaa weji baa bannaan bedelkaa xoog badan filmutasilika mutasilka ah mutasilku waxa weeyi marka mustahnaha oo lasoo reebaha ah iyo mustathnaa minhuga oo laga soo reebihu isku jinsi markay yihiin isku jinsi markay yihiin baa la odhanayaa waa mutasil fa in fuqida haddii la waayo aliijaabu iijaabka haddii la waayo tarajaxa waxaa rajaxmaya albedelu bedel baa rajaxmaya fi lmutasili mutasilka dhexdiisa naxw maa facaluuhu mayna samayn ilaa qaliilun in yar oo minhum iyaga ka tirsan mooyaane mustanihii waan aragnaayo oo waa qaliilka mustanaa minhugiina waan aragnaayo waa waawuljamaacada kalaamkana nefyi baa galay maa facaluuhu mayna samaynin ilaa qaliilun in yar oo minhum iyaga ka tirsan mooye haddaba qaliilkii rafcihii beddelkaasi waxa loo rafciyey waxaa laga beddelayaa waawul jamaacada oo fii maxalli rafcin taalla isagana waa in la rafciyo waa mutasiloo waawul jamaacadu cidday ku dhacayso iyo qaliilka halkan inoogu sheegan ayaa isla qolo isla isku nooca oo isku jinsiya mutasil baa la oranaya munqaticuna waa markay laba jinsi kale yihiin ama hadalka hore una kuba jirin mutasil eh, mustafnuhu tusaale ahaan marka ilaahay leeyahay fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna ilaa ibliisa mustathnuhu waa ibliis ka laga soo reebayaana waa malaa'ig ibliiska oo mustathnaa iyo mustasnaa minhugiisoo malaa'ig ihi isku jinsi ma aha oo ibliisku malaa'igta kama tirsanaa malaa'igta ibliisku kama tirsanayne waa munqaic munqaicana bal haddaan eegno wa nasbu nasbaha ayaa xoog badnaan filmunqaici ka munqaica la odhanayo cinda beni tamiimin reer benu tamiim agtooda tamiimiyiintu waxay yidhaahdeen munqaica marka mustathnaha iyo mustathnaa minhugu ay kala jinsi noqdaan waxa waajiba bay yidha waxaan xoog badan bay yidhaahdeen nasbo laakiin wuu bannaan yahay istithnihiina la soco hadda ee bedelkiina wuu bannaan yahay bedelkii bedel iyo nasbo nasbahaasi waa cala listithnaa baa lagu nasbinayaa wawajaba nasbahani wuu waajibay oo bedelku ma bannaana cinda alxijaaziyiina nimanka xijaaziyiinta ah agtooda naxwu maa lahum uma aha bihi kan uguma aha min cilmin wax aqoon ihi ila tibaaca dhanni mala raac mooyaane mala inay raacaan ay mala raac noqdaan mooye wax aqoon iyo cilmi iyo yaqiin ah oo arrinkan ay ka leeyihiin ma jiro haddaba ila tibaaca danni markaan eegno ereygan itibaacu dannigi ihi cilmigii iyo yaqiinta la anfiyey ka mid ma aha ilayn waxaa mustahnii waa itibaacu dhanni ka laga soo reebayaana waa cilmiga hore haddaba dhanniga iyo cilmigu dee isku mid maaha isku jinsi maaha waa kale jinsi waa munqatic kolkaa tamiimiyiintu ilo tibaaca dhanni laba weji bay baneeyeen nasbo iyo bedel haddii hadda la bedelo rafcaa la akhrin lahaa ila min cilmin waa marfuuc oo mintanaa tii saa'idada ahayd ama silada ahayd ah shuruudiina way dhammaystiratay marka zaa'ido laga dhigayo waziida fii nafyin wa shibhi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar wuxuu maxamed ibnu maalig leeyahay waxa minta lagu ziyaadiyaa naki iyo waxa shabahay nafyi iyo adana haddana nafyi baa meesha yaalla kolkaa cilmintani waa mubtade marfuuca calaamatu rafcuhuna waa dama muqadara weeyi ilo tibaaca danni markaynu eegno ereygan itibaaca nasbo iyo bedel baa wada bannaan siday tamiimiyiintu qabaan xijaaziyiintuna nasbahay waajibiyeen tamiimiyiintuna nasbo waa muctamad bay leeyihiin ama waa raajix maa lahum uma aha bihi isaga uguma aha min cilmin wax aqoonihi ila tibaaca danni mala raaciddii mooyaane maa lam yataqadam waa intuuna hormarin mustathnuhu fiihimaa labada mas'alaba labada mas'alaba waa inuuna mustanuu xagga hore xigin oo hadduu xagga hore maro fa nasbu nasbaha ayaa labadaba raajix noqon naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa weeyaane welibana raajix maahee nasbahaaba la rabaaba oo in la yidhaahdo beddelkiibaa bannaan waxa ka dhalan doona beddelkoo ka hormara mubdelu minhugiisii arrinan la ogolayn baa ka ban ayaa ka dhalanaya maa lam yataqadam intuuna hormarin fiihimaa labadaba dhexdooda oo fa nasbu nasbo unbaa markaa la rabaa naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo naxwu naxwu qowlihi qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wamaa liya ilaa aala axmaada shiicatun wma liya ilaa madhab alxaaqi madhabuun waxaynu arkaynaa inuu mustanihii hormaray oo mustanaa minhuga uu ka hormaray markaa bedelkii meesha wuu ka baxayaaye nasbo ayaa waajib ah si una taabicu matbuuca uga hormarindee wamaa liya ani iima aha ilaa aala axmeda axmed aalkiisa mooyaane shiicatun cidan u hiiliya haddaba cid aan u hiiliyo oo nebi maxamed aan aalkiisa ahayn la sheegi maayo ayuu yidhi gabayaagu wamaa liya ani iima aha ilaa madhab alxaqi madhabka xaqa a ah mooyaane madhabun madhab kaloon raacayaana dariiqa aan raacayaa waa dariiqa xaqa dariiq kale melihi cid kaloon garab iyo gaashaan u ahay oo inta rasuulka aalkiisaa aan ahayn na layma oga buu yidhi layguma halleeyo buu yidhi ereyga shiicada ah duhuurka ayaa loo isticmaalaa sida aayadda qur'aanka ah ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi ladiina aamanuu kuwa jecel buu ilaahay leeyahay faaxishadu inay ku faafto dadka mu'miniinta ah kolkaa shaacadu wuu faafay baa la yidhaahdaa waxaasi waa shaa'ici baa la yidhahdaa shiico mararka qaar waxaa ereyga loo isticmaalaa shiico ah nusrada iyo gurmadka iyo gargaarkabaa loo isticmaalaa waa halkeennan hadda siday ugu jirto mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa shiicada qoladan bidcada ah ee aynu naqaano ayaa shiico la odhanayaa wamaa liya iima aha ilaa aala axmeda nebi maxamed aalkiisa mooyaane shiicatun cid kaloo shiica oon u nusraynaya iima aha haddaba aaway mustanihii lasoo reebihii waa aala axmed baa mustanaa aawey mustanaa minhugii waa shiicatun baa mustanaa minhuya kalaamku waa taam ilan shiicadii baa sheegan eh taam ha ahaadee waa kayru muujab oo nefyi baa galay wamaaba xagga hore ku jirta wamaa liya iima aha ilaa aala axmeda haddaba aalkaa nasbo mooye inooguma bannaana wax kale caamilka nasbinayana sideed qowl baa layskugu khilaafay oo xagga naxwaha sideed madhab ayaa ku jira ereyga mustathnaha ah xilliga la nasbinayo shayga nasbinaya sideed qowl baa ku jira waxaan filayaa in sideedduba ruuxulicraabka inoogu qoran yihiin sideedduba inoogu qoran yihiin baan filayaa wamaa liya iima aha ilaa aala axmeda axmed aalkiisa mooyaane shiicatun cid shiica ah oo in u nusraynaya wamaa liya iima aha ilaa madhab alxaqi madhabka xaqa a mooyaane madhabun madhab kale ilaa madhab alxaqina waa lamiduun waa madhab alxaq mustathnihii mustathnaa minhuguna waa madhabunka dambe waana la isdabameriyo waad aragtaa oo fuqida haddii la waayo atamaamu tamaamka haddii la waayo haddii tamaamka la waayo waxaa la ogaaday in iijaabkana la waayayo waayo af carabiga lama arag mid mustathnaa minhuga la xadfay oo muujaba lababa xadfo muujabka mustanaa minhuga kol haddii kayru taam uu noqdo oo mustanaa minhu la xadfo laabud waa manfi ama waa kayru muujab weeye oo iijaab meesha ma yaallo ama muujab ma aha oo fuqida tamaamu tamaamkii ayaa la waayey fa calaa xasab alcawaamil cawaamisha xisaabteeda ayuu ahaani naxu wamaa amrunaa annaga amarka yagu ma aha ilaa waaxidatun mid mooye wax kale hadda mustanuhu waa waaxidatun mustanaa minhugana waa la xadfay hadalka nefyina wuu ku jiraa waa naaqiska kii la odhan jiray ama mufaraqa kii la odhan jiray ama hayru taam hayru muujaba intaasoo magackaa doonta u bixi haddaba xasab ilcawaamil baa laga dhigi wamaa amrunaa amarka yagu ma aha ilaa waaxidatun mid mooye wax kale ereygaa waaxidatun waxa weeye mustane hadda kalaamku khabar buu u baahan yahay ilan wamaa amruna waa mubtada'e eh. wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa mufaraqan mufaraq baa lagu magacaabaa oo mufaraq baa la odhan min almansuubaati mansuubaadka waxaa ka tirsan waxyaabaha mansuubaadka ah waxaa ka mida buu sheekhu yidhi almustathnaa lasoo reebaha fii bacdi aqsaamihi qeybihiisa mid ka mida qeybihiisa mid ka mida ayaa mustathnuhu ayuu mansuubaadka inoo gelayaa waalxaasilu xaasilku waxa weeye annahu sha'nigu waxa weeyaan idaa kaana alistihnaa'u istihnuhu markuu yahay biilaa lafdiga ilaa a mid ku sugan oo wa kaanat ay tahay masbuuqatan mid lagala horreeyey bikalaamin kalaam lagala horreeyey kalaamka oo taamin dhammaystiran mustathnaa minhugaa sheegan muujabin oo muujab ah oo la sugay wajaba waxaa waajibaya bimajmuuci haadihi shuruud shuruudan isku geynteeda ahalaaثati ee saddexda a ah waxaa ku waajibaya la soo reebaha in la nasbiyo ayaa waajibaya sawaaun waxaa isku mida kaana alistihnaau istihnuhu inuu yahay mutasilan mutasil inuu yahay naxwu qaamalqowmu qoomkii way kaceen ilaa zaydan zayd mooyaane hadda nasbuhu waa waajib ilan waa taa muujabahe waana mutasiloo zaydka iyo qoomku waa isku jinsi wa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii ayaa ka mida fa sharibuu way ka cabbeen minhu xaggiisa ayay ka cabbeen ilaa qaliilan in yar oo minhum iyaga ka tirsan mooyaane ilaa qaliilan taa weey ow munqaican ama munqaicba weeyi nasbihii wuu waajibayaa hadduu munqatic yahay ilain kalaamka ayaa taa muujabihi ka qowlika oo kale weeyi qaamal qowmu qoomkii way istaageen ilaa ximaaran dameer mooyaane ximaarku qoomka ka mid ma aha waa mustane munqaica nasbuhuna waa waajib ilan kalaamkaa taa muujabh wa minhu waxaa ka tirsan fii axadi اlqowleyn labada qowl mid ahaan waana qowlka saxiixa ahe qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii fasajada waxaa sujuuday almalaa'ikatu malaa'igtii baa sujuuday kulluhum gebi ahaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliisa ibliis mooye ibliis haddaba marka la soo reebay waa munqatic qowlka saxiixa ah oo malag maaha dee ilayn malaa'igtu ma dhasho ibliisna wuu dhalaa ilayn malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan ibliisna ilaahay buu caasiyey falow kaanat ilmas'alatu mas'aladu hadday tahay bixaalihaa xaaladeedan hadday tahay waxa weeye waa taa muujab a ah weeye mutasil iyo munqatic labadii wejina meeshay yaalliin walaakina alkalaama saabiqa kalaamka hore hayru muujabin muujab hayrkii uu noqdo oo nefi uu galo falaa yakhluu kama madhnaanayo imaa an yakuuna inuu ahaado alistihnaa'u istihnuhu inuu ahaado mutasilan mid mutasiloo la xidhiidhsaday ama mutasiloo ka mida mustathnaa minhuga ow munqatican mid munqaticoo ka go-ay fa in kaana mutasilan mutasil hadduu yahay mid la xidhiidhsaday jaaza waxa bannaan filmustathnaa mustathnaha waxa ku bannaan wejhaani laba weji mustanaha laba weji ayaa ku banaan axaduhumaa labadaa weji midkoon an yujcala waa in laga yeelo taabican taabic waa in looga yeelo lilmustathnaa minhu mustathnaa minhugaa taabic looga yeelayaa calaa annahu isagoo bedelun minhu bedel ka ah bedela bacdin bedelulbacdi oo min kullin laga bedelayo cinda albasriyiin ow cadfu nasaqin ama waa cadfu nasaq cinda alkuufiyiin kuufiyiinta agtoodana waxa weeye cadaf oo laadan ayay qola yidhaahdeen caadifo weeyaan oo xuruuful cadafkay ku jirtaa laada waa cadfu cadfunasaqoo laada ayaa xarfulcadafa waa kuufiyiintu siday leeyihiin athaani ka labaad an yunsaba waa in la nasbiyo calaa asli lbaab baabka asalkiisii waa in lagu nasbiyo oo istisnanimadii ah oo siddeed qowl ay ku sii jiraan wa huwa kani carabiyun waa carabi jayidun welibana aad uu u wanaagsan yahay carabinimadiisu walitbaacu itbaaca iyo raacinta ayaa ajwadu minhu ka sii wanaagsanse wanacni waxaan u jeednaa bighayriliijaabi iijaabka hayrkii waxaan uga jeednaa annafya nafyi iyo wanahya nahyi iyo walistifhaama istifhaam mihaalu nafyi nafyiga tusaalihiisu qowluhu waa ilaahay qowlkii maa facaluuhu mayna samaynin ilaa qaliilun in yar oo minhum iyaga ka tirsan mooyaane hadda nefyi baa galay qaliilka sidaa darteed bedel baa laga dhigayaa ama cadafkii wa qara'a sabcatu toddobada qaari waxay akhriyeen hayra bna caamirin ina caamir mooyaane birafci kii oo la rafcinayo cala alibdaali bedelid lagu rafcinayo min alwaawi wowga laga bedelayo fii maa facaluuhu ku jira wa qara'a bnu caamirin ina caamirna wuxuu akhriyey waa shee ibnu caamir waa quraada sheekh ka tirsan oo welibana shaami buu ahaayo ree dimishiq ah waa ka shaadibigu odhanaya wa amaa dimishqu shaami daaru bnu caamirin fa tilka bicabdillaahi taabad muxallalan kolkaa ibnu caamir isagu wuxuu akhriyey keligii binasbi buu akhriyey cala alistinaa'i lagu nasbiyo oo maa facaluuhu ilaa qaliila minhum buu isagu akhriyayaa wa mihaalu nahyi nahyiga tusaalihiisu qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii weeye walaa yaltafit yuuna eegin minkum isagoo idinka idinka tirsan axadun axadna yuuna dib eegin ila imra'ataka xaaskaaga mooyaane qara'a wuxuu akhriyey abuu camrin sheekhii abuu camar la odhan jiray iyo wabnu kathiir sheekhii ibnu kathiir la odhan jiray birafci rafco ayay akhriyeen cala alibdaali bedelnimo lagu rafcinayo waa labadan qaari abuu camar iyo ibnu kahiir waynu haynaa markaa wa makatu cabdullaahi fiihaa muqaamuhu huwa bnu kahiirin kaahiru lqowmi muctalan buu leeyahay shaatibigu markuu ka hadlayo eh, ibnu kahiir markuu ka hadlayo waa xaramiyo xaran eh, xaramu maka ayuu isagu deganaa naafic baa ka madiine deganaa oo ree madiine ahaa qara'a wuxuu akhriyey abuucamrin sheekha abuucamar la yidhaahdo iyo wabnu kahiirin sheekha kale ibnu kahiir la yidhah waa besrigiiye abuucamarna waa besriye birafci rafco ayay akhriyeen cala alibdaali lagu rafcinayo ibdaal iyo bedel min axadun laga bedelayo wa qara'a albaaquuna inta soo hadhay waxay akhriyeen binasbi nasbo ayay akhriyeen cala listinaai istinanimo lagu nasbinayo wa fiihi wajhaan laba weji ayaa ku sugan axaduhumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay mustathnan mid laga soo reebayo min axadan wa jaa'ad way timid qiraa'atu lakari culimmada badan qiradoodu cala alwajhi almarjuux wejigii laga xooga badnaabay ku timid lianna marjica alqiraa'a qiraa'ada marjiceegu alriwaaya waa werinta la ra'yu maaha ra'yiga iyo luqadda toona wa ka labaad an yakuuna waa inuu yahay mustanan mid laga istinoonayo min ahlika laga istinoonayo ahlika facalaa haadaakan yakuunu nasbu nasbuhu wuxuu noqon haddii ahlika laga istinoodo waajiban waajibba weeyi in la nasbiya ila labadii wajiba iswaafaqaye wa mihaalulistifhaami tusaalaha mihaalkiisuna qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii weeyi waman yaqnadu yaa ka quusanaya min raxmati rabbihi rabbigii raxmaddiisa ila daalluuna kuwa baadi'a mooyaane qara'a aljamiicu culimmadoo dhani waxay akhriyeen birafci rafco ayay akhriyeen cala alibdaali bedel lagu rafcinayo min adamiiri damiirka laga bedelayo fii yaqnadu ku jira walow quri'a haddii la akhrin lahaa lama akhriine addaalliina haddii la akhrin lahaa binasbi cala alistithnaa la jaaza wuu bannaanaan lahaa marka la eego carabi ahaan walaakina alqiraa'ata ha ahaatee qiraa'adu sunnatun wa sunne mutabacatun la raacayo siday culimmadu akhriyeen lama garab mari karo wain kaana alistihnaau istinuhu hadduu yahay munqaican mid munqaica hadduu yahay munqaicu waa markuu mustanuhu mustanaa minhuga uu ka madax bannaan yahay fa ahlulxijaazi nimankii ree xijaaz yuujibuuna waxay waajibinayaan annasba nasbo ayay waajibinayaan fa yaquuluuna waxay leeyihiin maa fiihaa dhexdeeda ma aha axadun axadna ilaa ximaaran dameer mooye wa bilugatihim luqadoodaa nasbaha ayuu jaa'a ku yimid atanziilu qur'aanku qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi maa lahum uma aha bihi isaga uguma aha min cilmin wax aqoonihi ila itibaaca danni mala raac mooyaane itibaaca waa la nasbiyey wa banuu tamiimin nimanka reer tamiim yujiizuuna waxay banaynayaan annasba nasbo ayay bannaynayaan walibdaala ibdaalna way banaynayaan bannaynayaan wayaqra'uuna waxayna akhriyayaan ila itibaacu danni birafci ki itibaaca in la rafciyo ilain cilmintani waa mubtadaynu nidhi marfuuc ahe eh. mintanunbaa zaa'ida ah waynaga nidhi ila itibaacu danni birafci calaa annahu isagu bedelun inuu bedel ka yahay min alcilmi biictibaari lmowdic xagga mowdiciisa mubtadanimadaana la eegaya walaa yajuusu ma bannaana an yuqra'a in la akhriyo bilkhafdi khafdo in la akhriyo cala alibdaali lagu khafdiyo bedelid minhu cilmiga laga bedelayo min cilmin biictibaari lafdi lafdiga cilmiga ee majruurkaa inagoo ictibaarinayna lianna alkhaafida ka khafdiyey lahu cilmiga ka khafdiyey min azaa'ida waa min zaa'ida itibaaca dan min zaa'ida wey wa tibaaca danni ereyga itibaacu danni ihina macrifatun waa macrifo muujabatun sugan wa min azaa'ida minta zaa'idadiihina laa tacmalu kuma camal fasho ilaa fi nakiraat nakirooyinka mooye wax kale kuma camal fasho almanfiyati ee la anfiyey aw ilmustafhami canhu ama su-aal laga keenayo sida khulaasada uu ku caddeeyey markuu yidhi waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar waqad ijtamacaa way kulmeen labaduba fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii ayay ku kulmeen maa taraa fii khalqi الraxmaani min tafaawutin farjic اlbasara hal taraa min futuur waad aragtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay hal tara maa taraa ma arkaysid fii khalqi raxmaani allaha raxmaankaa abuurkiisa ku dhex arki maysid min tafaawutin wax iskhilaaf iyo kala duwanaansha'a ilaahay waxyaabahan abuuray isma dheero oo tafaawud iyo hayru tanaasub iskuma aha munaasabe la'aanteed ma jiraan maa taraa arki maysid fii khalqi araxmaani allaha raxmaanka ah abuurkiisa min tafaawutin tafaawud ka heli maysid iyo kala tagsani farjic bal hadda celi albasara isha celi hal taraa inaad ku aragtid min fuduuri wax dilaaca war bal dilaac ka raadi aayaddan waxaa ku jira laba jeer oo min la siyaadiyey marna nefyi dartii baa ka horeeyo nefyi baa loo ziyaadiyey marna istifaam baa loo siyaadiyey hadda min tafaawutin maabaa gashay naafiye ah maa taraa way ku arki maysid min fuduurinna hal baa gashay hal istifaamiye kolka ereyga min a marka zaa'ida laga dhigayo waa nefyi iyo istifaamiya iyo wixii lamidka ahaa wa idaa taqadama markuu hormaro almustathnaa la soo reebuhu markuu hormaro calى اlmustahnaa minhu laga soo reebahana uu ka hormaro wajaba waxa waajibaya nasbuhu in la nasbiyo muطlaqan kii oon la kala qaadaynin ay sawaaun waxa isku mida kaana alistihnaau istihnuhu inuu yahay munqaطican mid munqaطica inuu yahay naxw maa fiihaa dhexdeeda ma aha ilaa ximaaran dameer mooye axadun qofna ow mutasilan iyo mutasil inuu yahay naxw maa qaama isma taagin ilaa zaydan zayd mooye alqowmu qoomkii qaala alkumaytu wuxuu idhi gabayaagii kumayt la odhan jiray wamaa liya ilaa aala axmaada shiicatun wamaa liya ilaa madhaba alxaaqi madhabuun wamaa liya ani iima aha ilaa aala axmeda nebi maxamed aalkiisa mooyaane shiicatun cid aan u heelinayaa iima aha ama acwaaniya cid ii nusraysaa wamaa liya iima aha ilaa madhab alxaqi xaqa madhabkiisa mooyaane madhabun madhab kalena iima aha waan aragnaa waa la nasbiyey maadaamuu mutaqadim yahay wa inama mtanaca waxaa mamnuuc noqday alitbaacu raacintii waa mamnuuc fii daalika kanoo kale markuu mutaqadimka yahay lianna taabica taabicu laa yataqadamu kama hormaro cala almatbuuci la raacaha wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay asaabiqu ka horeeya calaa ilaa ilaa hadalka ka horeeyaa hadduu yahay hayra taamin midaan taam ahayn wanacnii bihi waxaan uga jeednaa allaa yakuuna inuuna noqon almustathnaa minhu mustathnaa minhugu madkuuran mid la sheegay waa inuu maxduuf yahay haddii maxduufba uu noqdo waa naaqiskii ama mufaraqii fa ina alisma ismiga almadkuura la sheegayo alwaaqica ee dhacaya bacda ilaa ilaa daba dhacaya yucdaa waxa la siin maa yastaxiquhu kuu mudan yahay low lam tuujad haddaan la helaynin ilaa ereyga ilaa ah haddaan la helaynin fa yuqaalu waxa la odhan maa qaama isma taagin ilaa zaydun zayd mooye cid kale birafci kiyoo la rafcinayo kamaa yuqaalu sida loo odhanayo maa qaama zaydun sida loo odhanayo wamaa ra'aytu maanan arag ilaa zaydan zayd mooye binasbi kii oo la nasbinayo kamaa yuqaal sidii loo odhanayey ma ra'aytu zaydan zayd maanan arag wamaa marartu maanan soo marin ilaa bizaydin zayd mooye wax kale biljari kii oo la jarayo kamaa yuqaalu sida loo odhanayo maa marartu maanan soo marin bizaydin zayd maanan soo marin wa yusamaa daalika kaa waxaa lagu magacaabayaa istinaa'an istine ayaa lagu magacaabi mufaraqan mufaraq ah oo loo faaruqiyey maa bacda ilaa lianna maa qabla ilaa ilaa ka ka horeeya qad tafaraqa wuxuu u faaruqay lidalabi maa inuu dalbo bacdaha ilaada ka dambeeyo mustathnaa walam yashtaghil kama mashquulin canhu ka ilaada ka dambeeya kama mashquulin bilcamali camal kuma mashquulin fii maakii uu ku camal falayo yaqtadiihi uu keensanayey ama uu dalbayey wاlاstihnaau istihna fii dalika kaa kullihii dhammaantii min ismin ismi buu ka ahaaday caamin caam ah maxduufin oo la xadfay ka wax laga soo reebayaana waa ismi caama oo la xadfay fataqdiiru maa qaama ilaa zayd marka la yidhaah waxa weeye taqdiirteedu maa qaama axadun axadna ma kicin ilaa zaydun zayd mooye wakadaa saas oo kaluunbuu ahaaday albaaqi baaqigu sidaasoo kaluunbuu ahaaday halkaa waxaynu culima kaga baxnay haddaba ama bartaa waxa inoogu gebagabooday marka ilaa wax lagu soo reebayo ayaa inoo dhammaaday oo halkaa aan kaga baxnay haddii kayr lagu soo reebayo ama siwan lagu soo reebayo ama waxyaabo kale lagu soo reebayo adawaadkii kale ilin adawaatul-istihnuu toban buu ahaa ilaa oo quraan soo marnay sagaalka kale marka lagu soo reebayo ayuu doonayaa halkan ishaaro yaroo kooban inuu ka bixiyo almustathnaaka la soo reebayo bikayr lagu soo reebayo wa siwan lagu soo reebayo wabikhalaa lagu soo reebayo wa cadaa lagu soo reebayo wa waxaashaa lagu soo reebayo wamaa khalaa lagu soo reebayo wamaa cadaa lagu soo reebayo walayse lagu soo reebayo walaa yakuunu lagu soo reebayo wa wayustanaa waxaa la soo reebaa bikayrin lagu soo reeb wa wayustanaa waa la soo reebi mustanaha bikayrin baa lagu soo reebi wa siwan baa lagu soo reebi khaafidayni iyagoo khafdinaya mucrabayni iyagana la icraabayo biicraabil ismi ismigii icraabtiisa alladii ismiga oo bacda ilaa ilaa ka dambeeya haddaba haddii kayr iyo siwan wax lagu soo reebo la soo reebaha majruur baa laga dhigay ile waa mudaafun ilayhiye iyaganna waxaa la icraabi ismiga ilaa wixii la icraabi jiray taamka muujabka ana waa la nasbin taamka khayru muujabka ana bedel iyo nas baa wada bannaan haddii una mustathnuhu hormarin mufaraqana xasab alcawaamil baa laga dhigi waa hayr iyo siwan waa khaafidayn iyagana waxaa la icraabi mustanaha sidii la icraabayey oo kale wa yustanaa waa la soo reebi mustanaha bikayr kelmadda hayr a baa lagu soo reebi wa siwan baa lagu soo reebi luqooyinka kala duduwan oo dhan ay leedahay ama siwan dheh ama suwan dheh ama sawaa'un dheh khaafidayni iyagoo khafdinaya lasoo reebaha mucrabayni iyagana la icraabayo biicraabi lismi ismigii icraabkiisa alladii ismiga bacda ilaa ilaa dabadeed ahaaday wa bikhalaa ayaa lagu soo reebi wa cadaa ayaa lagu soo reebi wa xaashaa ayaa lagu soo reebi nawaasibo iyagoo nasbinaya ow khawaafido ama iyagoo khafdinaya khalaa iyo cadaa iyo xaashaa waa nawaasib oo ficil maadi la icraabi faacilkooguna waa damiir mustatir wujuub ah mustanuuna mafcuulun bihi buu u xisaaban yahay oo waa mansuub ama khawaafid baa laga dhigi kuwo wax khafdinaya oo iyagana xaraf jaar ah mustanuuna ismi majruur ayuu noqon wa bimaa khalaa baa lagu soo reebi iyo wa bimaa cadaa iyo wa layse iyo wa yakunu yakuunu layse iyo laa yakunu weligood waa ficil mustahnaan ka dambeeyaana waa khabarkoogiyo waa mansuub haddii khalaa iyo cadaa maa laga horraysiiyo oo ma caddaa iyo ma khalaa la yidhaah maadu masderiyay noqon maada masderiyada ana ficil baa daba dhaca kolkaa ficilun weeye iyagana waa lagu nasbini intan afarta dambe khalaa iyo ma khalaa baa kala jira haddii khalaa qura aad aragto waxa weeye mustatnaan daba dhacaya nasbu iyo jer baa banaan maa khalaa haddaad aragtana nasbun baa bannaan saasaa lagu leeyahay wa bimaa khalaa baa lagu soo reebi wa bimaa caddaana waa lagu soo reebi walayse baa lagu soo reebi walaa yakuununa waa lagu soo reebi nawaasiba iyagoo nasbinaya afartani afartaa dambe way nasbinayaanuun aladawaatu ereyada allatii ereyada yustathnaa bihaa wax lagu soo reebayo oo hayru ilaa ilaa hayrkeedihi halaaثatu aqsaamin waa saddex qaybood maa yakfidu mid khafdinaya daa'iman weligii iyo wamaa yansibu mid nasbinaya daa'iman weligii iyo wamaa yakfidu mid khafdin taaratan mar wayansibu nasbini ukhraa mar kale fa ama aladii ka yakfidu khafdinaya daa'iman weligii fa hayr waa lafdiga hayr ah iyo wa siwan lafdiga siwan ah taquulu waxaad odhan qaama alqowmu qoomkii way kaceen hayra zaydin zayd mooyaane wa qaama alqowmu qoomkii way kaceen siwaa zaydin zayd mooyaane bikhafdi zaydin zayd baynu khafdin fiihimaa labada jeerba wa tucrabu waxaa la icraabi hayru ereyga hayru ah nafsuhaa nafteeda bimaa kiibaa la icraabi yastaxiquhu uu mudanayey alismu ismiga alwaaqicu dhacaya bacda ilaa ilaa dabadeed fii daalika alkalaami kalaamkaa dhexdiisa fa taquulu waxaad odhan qaama alqowmu qoomkii way kaceen hayra zaydin zayd mooye waad nasbini hayr binasbi hayr ile waa wataa muujabahe kamaa taquulu saaad u odhanaysay qaama alqowmu qoomkiibaa kacay ilaa zaydan zayd mooye binasbi zayd wa taquulu waxaa kalood odhan maa qaama alqowmu qoomkii ma kicin hayra zaydin zayd mooye ama hayru zaydin zayd mooye binasbi iyo warafci kamaa taquulu si aad u odhanaysay maa qaama alqowmu qoomku ma kicin ilaa zaydan zayd mooye wa ilaa zaydun wa taquulu waxaad odhan maa qaama alqowmu qoomkii ma kicin hayra ximaarin dameer mooye binasbi cinda alxijaaziyiin wa binasbi aw irafci nasbo iyo rafco ayaynu akhriyi cinda tamiimiyiina tamiimiyiinta agtooda wa calaa daalika kaa dushiisa faqis qiyaaso sidaas uun baynu qiyaasaniyo aynu hadalka uga shaqaysiin wahaakadaa kan waxaa la mida xukmu siwaa siwaa xukunkeega baa la mida khilaafan inagoo khilaafayna lisibaweyhi inagoo khilaafayna fa innahu sibaweyhi zacama wuxuu sheegtay annahaa iyadu waajibatu nasbi nasbaheegu waajib inuu yahay cala darfiyati darafnimo lagu nasbiyo daa'iman si joogto ah athaani ka labaad waa wixii wax khafdinaya waa hayr iyo siwan bay noqdeen athaani ka labaad maa yansibu waa mid nasbinaya faqad oo keliya wa huwa kaasi arbacatun waa afar layse weeyo khabarku waa mustatnu waa khabaru laysa walaa yakuununa mustanuu khabaru yakuunu buu noqonayaa wamaa khalaa iyo wamaa cadaana maayadan baa masderiye ah iyaguna ficil bay noqon faacilkuna waa damiir mustatir wujuuba mustanaana waa mafcuulun bihigii taquulu waxaad odhan qaamuu way istaageen laysa zaydan zayd mooye walaa yakuunu zaydan zayd mooyaane wamaa khalaa isagoo ka madhan zaydan zayd ka madhan wamaa caddaa isagoo gudbay zaydan zayd isagoo gudbay wa filxadiidi xadiidkii waxaa ku sugnaa maaka anhara daadiya addama dhiigga oo wadukira lagu xuso ismullaahi ilaahay magiciisa calayhi dushiisa fakuluu cuna layse sinna iliga iyo wadufura cidiyaha mooyaane layse sinna asinnadaasaa mustanihia khabaru layse ayuu icraaban yahay waana mansuub wa qaala labiidun saxaabigii labiidna wuxuu yidhi isagoo gabay tirinaya alaa kulu shayin ma khala allaha baطiluun wakulu naciimin laa maxaalaa tasaa'iluun alaa hooyaay kullu shayin shay kaste maa khala llaaha ilaahay isagoo khaali ka ah oo ilaahay ka hadhay baatilun baatil weeye wuu tegayaa shay kaste ilaahay mooye baatil weeyaanoo dunidan wuu ka baabici doonaa alaa hooyaay kullu shayin shay kaste maa khalallaaha ilaahay isagoo khaali ka ah baadilunkii taga weeye wa kullu naciimin nimco kastaana laa maxaalata shakila'aan zaa'ilun way baaba'aysaa nimco kastaana shakila'aan way tegi buu yidhi saxaabigu rag baa isku dayay inay saxaabiga dhaliilaan saxaabigu dhaliil ma lehe iyagaa dhaliil leh iyagaa xanuunsanaya xanuun baana u geeyey inay dhaliilaan saxaabiga kelmaddanay ku dhaliilaysa yidhahdeen wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun waxay yidhahdeen saxaabigu jannadu inay baabi'i buu qabaa miyaa jannadii inay baaba'ayso miyuu qabaa markuu yidhi wa kullu naciimin nimco oo dhani laa maxaalata shakila-aan zaa'ilun wuu zuulayaa jannadu waa nimcee miyay zuuli bay yidhaahdeen war saxaabigu halkuu ka hadlayaa ma aha aakharo saxaabigu halkuu ka hadlayaa waa adduunka nimcada adduunku waa tii zuulaysa weeyi ta aakhare kama hadlayo alaa hooyahay kullu shayin shay kaste maa khalalaaha oo ilaahay khaali ka ihi baadilunkii kii ee baaba'a weeyi maxalu shaahidkeennu waa khalalaaha khalaa waa aadaatulistithne waa ficil maadi faacilku waa damiir mustatir oo wujuubo halkaa ku qardaran allahana waxa weeye mafcuulun bihi bay noqonaysaa oo waa mustanihii waintisaabuhu nasboonkiisa bacda layse layse dabadeed uu nasbismo iyo walaa yakuunu waa calىa annahu isagu khabaruhumaa khabarkoogii inuu yahay wasmuhumaa ismigooguna mustatirun fiihimaa mustatir buu ku yahay dhexdooda wujuuban baana loo qadiray waajibnimaa loo asturay waintisaabuhu mustathnaha nasboonkiisa bacda maa khalaa dabadeed uu nasboomo wamaa cadaa uu nasboomo calaa annahu isagu mafcuulaahumaa mafcuuluhumaa mafcuulkoogii inuu yahay weeyi walfaacilu faacilkuna mustatirun wuu asturan yahay fiihimaa dhexdooda wujuuban buuna u asturan yahay athaaliu mas'alada saddexaad waa wax marna nasbin marna khafdin oo laba wajiilo ah waa saddex kelmadood athaaliu ka saddexaad maa yakfidu waa mid khafdinaya taaratan mar wayansibu nasbinaya ukhraa mid mar kale wa huwa kaasi halaaatun waa saddex khalaa weeyi wa cadaa weeyi wa xaashaa weeyi mar xaraf jaar bay noqon ereygan ka dambeeyaana ismi majruura buu u noqon marna ficil maadi bay noqon ereygan ka dambeeyana mafcuulun u noqon wadaalika kaasi li'annahaa iyadu takuunu waxay noqonaysaa xuruufa jarin xuruufuljar wa afcaalan iyo afcaal maadiyatan maadiya fa in qadartahaa haddaad qadarto xuruufan xuruuf haddaad ku qadarto khafadta bihaa waad ku khafdin almustathnaa mustathnaha wa in qadartahaa haddaad ku qadarto afcaalan ficilo maadiya inay yihiinna nasabtahu waad ku nasbin bihaa iyagana ku nasbin calى almafcuuliyati mafcuulun bihi inuu yahay qadarta alfaacila faacilkana waad qadari mudmarankii oo la idmaarayo fiihaa dhexdeeda lagu idmaarayo in shaa allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w